رتل وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان وعي القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن رتل وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان وضع القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن واحفظ من القرآن في أجزائه وابرز وكن من حامل القرآن هم في الأناس مثالهم أترجة فلنفسهم خير وللإخوان وهم البدور إذا ازلهمت ظلمة إشعاعهم متجدد اللمعان ما خاب من كان الكتاب إمامه نبراسه الهادي إلى الديان سبحان منزله بليلة قدر العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إن شاء الله تعالى qasaskii aan ka sheekeynayey ama namaadistii iyo tusaalahiyaashii mukhtaarada ahaa caawan kusoo gabagabayn doonaa habeen dambana koobitaan iyo khulaasaad baan ka dhigi doonaa insha allahu tacaala ee wixii su-aalaha aan ka garta ama aan ka gaarno <clears throat> tusaalaha kale kalean soo qaadanayna muslimiintu dhiigga badan ku hoobtay oo qisada la yidhaahdo qisadii ibn ilashcad qisada ibn ilashcad ama thawrada iyo dagaalkaasi muddo saddex ilaa afar sano ah dagaal socday weeye oo bilowday hijiradu markay ahayd sanadkii siddeetanaad kuna soo gabagaboobay xilli ku dhow bartamihii sanadkii siddeetan iyo saddexaad waa dhacdo ay dadka muslimiintii isaga hor yimaadeen in ka badan siddeetan goobood oo dagaal ka dhacay laakiin intay magacaarigta mashhuurka ay kusoo gabagabowday meeshii la baxday goobtii ama golihii madaxyada ama diirul jamaajim oo meel basra iyo kuufa udhexaysa ahayd dagaalka intiisa badani gudaha waddanka ciraaq buu ka dhacay asbaabuhu lahaa iyo siday wax u dhaceen iyo wixii ka dhashay baan insha allahu tacaala u xoogay soo koobitaana dul marayaan waxaan rajaynayaa waa qiyaasi kartaan dagaalka iyo dhacdooyinka isdaba joogga ee afar sano socday salaada maqribka iyo ceshaha inta u udhaxaysaan ka hadlaynaa keliya haddaan iraano inta hadalku kooban yahay waa garan kartaan waa qiso dhacdooyinkeeda runtii aada u xanuun badan waana intii dawlad umawiya ay jirtay dagaalkii ugu dheeraa iyo dhacdadii ugu xanuun badnayd ee muslimiinta soo dhex martay qisadu asaas waxaya lafdhabar u ahaa laba nin labada nini hogaamiyeyaashii mashhuurka ahaa ee dawlad umawiya ama reer beni umayay mid ahaayeen midu wuxuu ahaa xajaaj ibnu yuusuf athaqafi midna wuxuu ahaa cabdiraxmaan ibni muamed moxamed ibn alashcati alkindi labadaa nini ciraaq bay wada joogeen laakiin intaan ciraaqba la imanin oon xajaaj loo soo magacaabin laba nin oo hoggaamiyaalna ahaa hoos ka tuurna ka dhexeeyey bay ahaan jireen marar badan dhacdooyinku iyadoo shaati kale loo xirayo waxay sababsadaan dad iyagu biyaha hoostooda iska arkay ama iska taabtay sanadku hijradu markay ahayd toddobaatan iyo sagaalkii ayaa ciraaq waxaa loo soo magacaabay xajaaj ibnu yuusuf athaqafi oo waali looga soo dhigay waa ka isagoo magaalada intuu yimid xajaajna wuxuu ahaa ragga nin fasiix ah oo aada u hadli og buu ahaa reer ciraaqna maanay aqoonin hortoodna rag madaxoo yar dabacsan baa isaga ka hor horeeyey marka lasoo magacaabay mimbarkii u horreeyey uu ku fadhiistay afkuu soo duubtay mimbarkana waa isaga fadhiistay uuna iska aamusay waa la hadlay oo muxuu ahaa or muuhadla hadla muu hadla muu hadla intaasuu rabay isagu meelo hadalka ka bilaabo ayuu doonayay waa ninkii istaagay yidhi ana bnu jala watallaaci thanaaya mataa adaci lcimaamata tacrifuuni markaan xafiiska madaxtooyada tago in cimaamada dhigtaadi baran doontaan wuxuu ihi ina amiir almu'miniina nahara kinaanatahu fa nadara ilayha kinaanada waxaa la yidhaahdaa baal haragoo lagu qaadan jiray fallaaraha meeshay fallaaruhu ugu jireen buu amiir lmu'miniin cabdilmalik ibni marwaan baaray wey soo daadsaday aniguy arkay bui mid kugu adagay uu kharaarinaanah faramani bikum xaggiinuu iisoo tuuray wa inii wallaahi araa ru'uusan qad aynacat waxaana qitaafuhaa madaxyo bislaaday oo in la guro u baahan baan arkaa ya ahla alciraaqi wa ya ahla ashiqaaqi waannifaaqi halkaasuka bilaabay reer ciraaqow munaafiqiin khilaafu jooga ahayo ilaahay waxaan ballan ugu qaadoon ku dhaartay ninkaan albaabkaa ka baxiraado ee kaa ka baxin aan madaxa gooyo albaabka ka baxay intaa ideeraado haddaad kaa ka baxdaan inaan madaxa kuro halkaasoo dhaartaysii iyo hanjabaadii iyo cagajulooyin ka bilaabay waana fuliyey marka cabdiraxmaan ibn ashcadna xilligaas wuxuu joogay isagana reer ciraaq buu ahaa isagu wilaayadiisuu ku hoos noolaa markay is arkaan indhahooda waa isduri jireen imaamu dahabi baa wuxuu ku leeyahay si siyarka xajaaj wuxuu dhihi jiray wallaahi ibnu ashca maa raaytu min alashca ilaa hamamtu biqatlih marka ishaydu qabataba kan qoorta gomaan siraada kan kalena waa ogaa inuu ninkani inuu dilo ku hameeyo saasaa laysu ogaa laakiin maadaama cabdiraxmaan bin ashca qaadada waaweyn uu ka mid ahaa ee khilaafadiiyo maaha xilalka ay u dirto xajaaj kuma dhiiran karin ninkan inuu khilaafada daacad u yahay in hawlo badan loo diro inuu nin adag yahay baa la yaqiinay ninkii sidaas ahaa isagama fududaan karo qadarna meesha waa ka socday walidalika ibn kaiir ibnu kaiir raxima allahu tacaala fi lbidaaya wuxuu leeyahay xajaaj wuxuu aada u necbaa ninka cabdiraxmaan ibn ashcat la yidhaahdo wax badanna caloosha xumaato badan buu ugu hayayo uu hamihi jiray inuu dilo kan kalena waa ogaa intaa ninkaa inuu ku fikirayo o haminayo oo ishiisu ay gaar ula jirta waa ka warqabay isagana marka raggu horey baa wuxuu jiray haddaba xajaaj baa waxaa loo soo qisadani marka asaaskeedu in dhiiggaa badan daato oo la yidhaahdo dagaal boqol maalmood socday boqol kun oo qofaa ku dhimatay la yidhaahdo inay sababto hooska tuurkiibaa sabab u ahaa laakiin sawir kala yeelatay kacdoonku markuu dhalanayay saan dib ka tilmaami doono haddana way iska badan tahay laba nin oo hoos iska aragtay in ummadda sawir kala la siiyo marar badan bay dhacdaa dadka nufuusta dareenka la kala qabo inuu dhibaato dhaliyo laakiin aan la caddaysanna marar badan bay timaadaa ninkii waayaha wax badan la noolaa ama la noolla tusaalayaaba badan idinkuba ana idiin sheegi maaye inaad noloshiini ka xasuusataan ood ka aragtaan ba laga yaabaa alaa kuli xaal xajaaj ibnu yuusuf laba jaanib buu lahaa jaanib wuxuu ahaa nin aan xuduud shariica marar badan xidhin dilku u sahlan yahay masaa'il diina inuu ku tuntahay u sahlan tahay saan tusaalayo idinka siin doono jaanibkaasi wuxuu dhexeshiiyey culimo badan inay xajaaj takfiiriyaan oo gaaleeyaan jaanib kalena wuu lahaayo nin dagaalka ku adag oo gaswiga iyo futuuxaad badan sabab u ahaa buu ahaa afartii umaradahaydee ugu futuuxaad badnayd cahd fii cahdi dawla umawiya xajaaj bay hoos iman jireenoo magacaabay xajaaj bay hoos iman jireenoo magacaabay marka xajaaj wuxuu ahaa nin dagaalkana ku adag gaaladana aada ula dagaalama ghazawaadka iyo futuuxaadka iyo goobaha adagna galuu ahaa taana wuu ku fiicnaa dawladdu waxay u haysatay adayga u dheeraa nin daacad u ah dawladda iyo khilaafa khilaafal umawiya daacadu ah intay iyadu daacadiisu tahay ka badan buu ahaa ree bani umaya intay iyagu khilaafadooda oo daacadu ahaayeen waxaa baac dheeraa xajaaj unsaqafi baa baac dheeraa oo kaba daraaba marka nin kii xukunka haystay isagu xugun haysadkiisa uga lex jecla badan oo wax kasta oo ka hor yimaada banaysan ayuu ahaa ilaa xaafid ibnu kaiir raxima allahu tacala rag lamida ay yidhaahdeen ninka la yidhaha xajaaj ibnu yuusuf wuxuu ahaa nin umawi ah kaana yaraa mukhaalafatahum kufran ninkii khilaafada reer beni umaye khilaafa ama dura nin dhiiggiisu xalaal yahay buu arkay waraa khilaafada amiirku wax fiican ma samayn ninkii yidhahda wuxuu qabay dhiiggiisu xalaal inuu yahay waa dili jiray marka iyagu intay dad badan isku dhacaan ee dagaal isla galaan bay cafin jireen isagu laakiin waxaa ma cafin jirin marka nin umawiyiinta intay dawladooda daacadu yihiin ay uhurayaan ka badan u aho ka badan u uhurayuu ahaa nin adagna u ahaa taasaa lagu haystay marka toddobaatan iyo sagaalkii buu wuxuu diray ciidan waxaa daris lala ahaa oo isaga hoos iman jiray maadaama ciraaq uu joogo dhinacan xuduudka le ee turkiya ee sijistan la dhihi jiray boqor waxaa jiri jiray marka nimankaa turkiga xilligaa weli islaamku ma gaalin oo maynan qaadin rutbiil la dhihi jiray rutbil wuxuu ahaa nin adagoo muslimiinta weeraro oo dhibaatooyin badan sameeya ciidan buu u diray marka xajaaj uu hogaaminayay cubaydillahi bn abi bakrata radi allah raximah llahu tacaala toddobaatan iyo sagaalkii buu diray ciidankii waxay jebiyeen ciidamadii nimankii gaalada ahaa markuu arkay ninkii rutbil ahaa in la wato wadankuna maynan aqoonin muslimiintu buu dib uga gurtay xeelo dagaal ilaa wuu cararay wuu cararay hareerahana ciidamo u kala bixiyey markay ku fogaadeen buu dhabarjebino badan iyo irdo badan la xira ku sameeyey ciidankii wax yar baa soo fakaday ciidankii muslimiinta oo lagu qiyaasay ilaa labaatan kun soddon kun oo ciidana inay ahaayeen wax yar baa ka soo fakaday arrintiibaa xajaaj aada u xanuujisay canaan kululna kor iyo khilaafada khilaafaday uga timid ciidanka adaan dayacay adaan gurmad u dirin adaan taakulaynin adaan tala ku garab istaagin baa canaan loogu soo diray ninkaana adaan ugu halaajiyayo markaa ninkii maanta waabaa waa nin loo soo balabsanayay shalay cabsanayay nacasiyo xun canaan baa u timid kadib wuxuu go-aansaday ninkaa si fiican inuu iidbiyo ciidan aan dabadiisi iyo muuqaalkiisii hor iyo gadaashiisu kala goyn buu diyaariyey oo lagu qiyaasay ilaa toddobaatan siddeetan kun oo ciidan ah oo qalabkoodu wixii hub iyo qalab xul ahaa buu u sameeyey marka ciidankii waa siddeetankii markay sanadkaa sanadkii xigay wey markay xilligaa tahay ciidanka waxaa la yidhi ciidanka waxa gaar biil iyo sahay loo siiyey maahane ilaa dhowr milyan oo dahab ah baa ciidankaa taa loogu talagalaysan iyo taa kulayn joogta ah wuxuu yidhi ninkaas cashar inaa soo siisaan wey ciidankii markii uu maga ayuu u magacaabaa marka waxay noqotay su-aashii yaa loo magacaabay cabdiraxmaan ibn alashcaf buu magacaabay uu yihi ciidanka qabo ciidankaasoo awood tiro iyo tayaba loo dhiibay buu yihi cabdiraxmaan uu qabo cabdiraxmaan markuu u dhiibay waan magacaabayaa uu yidhi cabdiraxmaan adeerkii oo ismaaciil la yidhaahdaa u yimid xajaaj wuxuu yihi xajaajow adiga cabdiraxmaan waxaa idiin dhexeeya waa taqaan cabdiraxmaanna adaygiisa iyo madax adaygiisa waa taqaan weligii cabdiraxmaan intii ciidan loo dhiibo webi uu tallaabay cid ka dambaysa tala kama qaadan masaladan dhib baa ka iman doona ciidankaad gacanta u gelisayna khilaaf bay keeni doontaay joog ka daa arrintan ka daa xajaaj nin waxoogay aada isula weyn buu ahaaye wuxuu yidhi arrintii ma aqbalin wuxuu yidhi ninka cabdiraxmaan la yidhaahdo wax kastoo dhaca cabsiduu ana iga qabiya haybadu iga hebenaysaa ah, wax walba kaga weyn aniga wuxuu iga rabaana wax walba uga weyn kuma dhaco kuma dhiiran karo hadal aan iri inuu daba maro ama anigi hogaankayga iyo maamulkayga uu ka hor yimaado kuma dhaco aabihii loogama goy waa yahay bu yihi ciidankii waa diray cabdiraxmaan waa baxay nimankii turkiga ahaa si fiican buu u edbiyey muddo dhowr bilooda buu ciidankooda edbinayay sidii hore kale isku dayan inay ku sameeyaan laakiin muuna aqbalin markuu meel qabsadaba horay uma durko ilaa aaggaa uu nadiifiyo oo si fiican loo dego oo wax walba la ururiyo oo gol iyo laab walba la shamaaxiyo la baadho oo bil iyo muddo la joogo horay uma dhaqaaqo markaasoo dana aag badan oo la sahmiyey oo ciidan badan loo diray buu soo qoqobtaa xilligii barafkaa la gaaray marka xilligii barafka la gaaray buu go-aansaday inuu sanadkan joojiyo ciidankiina wuu khudbeeyo wuxuu yihi sanadkan cadow adagna waa inaga horeeyaan xoolo iyo dhul inagu filanna qabsanay sanadkan intan aynu ku fara aday sanadka dambe kuraylaha marka la gaaro baynu halkaa kasii ambaqaadi sidaa ku talagala xajaajna waraaq buu usoo diro wuxuu yidhi arrintaasaa jirta inay sidii oo kaleeto noo galaan bay isku dayayaan barafna waa ka dhacay ciidankuna sidaa intaa ka badan wuu ku jabi ilaa kulaylaha intan aanu si fiican u saldhigan kadibna ka sii ambaqaani xajaaj waa soo jawaabay wuxuu yidhi fulaynimada waa kugu ogaa nacasnimadana waa caadka waa ii soo baxday inaadan garasho iyo caqli lahayn hadalla ku digasho ah wuxuu yidhi fulayow nacaskaa ninka soo qaba rutbila ciidankana horey u geli waraaq buu usoo diray arrintana khatarteedada ugu sharxay waa usoo jawaabay fulaynimadaadaad uqeeldayaysaa buuli xaajadii waa ku ninkana waxaa u muuqata khatar culuso hadduu gala isaga iyo ciidanka waxba ka harayno ninkanina gal buu leeyahay dabka isku gur cabdiraxmaan shacad arrinta markay ku adkaatay labaa isugu dar saddexaa isugu darmatay kaw ciidanka meesha geli laleeyahay ciidanka khatar bay ku tahay hortoodna rag baa ku jabay sidan hadday ku galaanna inay jabayaan baa u muuqata marka labaadi ninkii xajaaj ahaa talooyinkii oo dhan waa ka diiday waxaa u saddexeeya afxumo iyo cay intaasuu isugu daray intaa iyo waxaad isku dartaa wixii hore jiray isagoo markii horeba aniga ooyiraba waa saay ujoog saay ujoogsa ama saynta ku dhuftay mid ha tiraadaba ninkan isagoo wax horaba tirsanayay baa tanna loogu daray ciidan xoog badanna haysta ciidankii buu isugu yeeray waxaa ciidankan socda odayaashii iyo wujuhdii reer ciraaq oo dhan baa ciidanka ku jira wuxuu yidhi nimayow dhagaysta ninkii xajaaj ahaa sidan uu doonayaa taladii aan qaadanayna waa diiday meeshanna waad aragtaan khatarta ka jirta anu idinkaan idinka mid ahay haddaad tirahdaan aan gallana waan gelaynaa haddaad maya tiraadaanna waanu diidaynaa laakiin hadalka si caadiga ah uma weydiinine si uu u gogol xaaray ninkan warkiisa wuxuu yihi ninkan khaayinka taqaanaan reer ciraaqna dhameeyey intanna inuu israaciyo rabo aan galla haddaad tirada waan gelaynaa halka si loo dhigay ku xiranta mogta markaase waxay yidhahdeen bal na'baa calayhi caduw allahi walaa nasmacu walaa nutiicu cadow ilaahay yeeli mayna dhegna udhigi mayna yihahdeen nin baa istaagay camir ibni wahirat alkinaani la yihahdo wuxuu yihi ina alxajaaja wallahi ma yaraa bikum ilaa ma ra'a alqaa'ilu lwalu id qaala liakhiihi ixmil cabdaka cala alfaras fain halaka halak wain najaa falak xajaaj siduu idinla dhaqmayo waa siduu nin hore u yihi faraskaaga meel khatara markuu marayo addoonkaaga saar hadduu faraskii halaagsabana isna hala halaagsamo hadduu la soo badbaadana faraskaagaadaa iskale addoonkaba oo xoolahaaga xoolahaygu soo badbaadiyey sidii buu idinka rabaa bu yihi ninkan dadda kale waaan waxaa ila quman buu yihi ninka inaan xilka ka qaadno xilkiina cabdiraxmaan shacas ku bedelo dibna intaanu noqon ninkaa waddankaan ka saarno haddii xilli xamaasadii dadka la kiciyey waxna la taabtay bay ahayd waayahay baa la yihi baashan waxaa wey si fiican baa loo xamaasageliyey raggii xajaaj baa xilkii meeshii lagu casilay xilkiisii celaa qorna cabdiraxmaan shacas loo dhiibay baycadii baa lala galay ciidankii waxaa la hadaba ciraaq aan xoreyno ninkii ciraaq bu haystaahe ciraaq aan xoreynaa la ciidankii xagga usii jeeday xaggaa loo soo rogay raggii gaalada la dagaalamayay gadaal baa la isugu soo noqday way bilaabatay soomaali anaa way jiri jirtay wax cusub maaha waxaan intaa idigu sheegaya waxaa way inaad ogaataan waayaha taariikhdu wax badan baa soo maree maanta ma bilaabanin ayaa ayaamta xayaatadu halkaa markay marayaan hadday iska noqdaan ninkii ay jebiyeen soo isna ka daba maayo gadaal ka baliliqaysan maayo cabdiraxmaan ashcab ninkiibu waraaq u diray rutbil buu kulan la yeeshay heshiis buu la galay heshiiskaasoo nuxurkiisu tahay haddii ninkaasuu la dagaalamayaa xajaaja haddii cabdiraxmaan ashcathow haddii aanay haddii aan adkaadana dagaal dambe kugu soo qaadi maayo jizyaad iska bixin haddii layga adkaadana meel aan ku cararaad isiin waayahay heshiiskaasaa lasoo kala saxiixday heshiiskaas baa lasoo kala saxiixday ninkii laga soo adkaada xaggeenu usoo yar cararo heshiisa inuu galaayo hadda ma bilaabanin ciidankii waa soo dhaqaaqay markii xaaladdu halkaa marayso ciidankii ardulciraaq buu soo aaday waxaa ragga wulaadee dagaalka mashhuurka ku ahaa ee quwaadda kamid ahaa nin la yidhaahdo almuhallab ibn abi sufrat alkindi oo isku qoys ahaayeen cabdiraxmaan ibn ashcari horta intaanaan gaarin markii ninkii caamir ahaa khudbadii dhameeyey nin kalaa ka daba istaagay oo reer bani tamiima oo la yidhaha cabdilmumin bn shabiib ibn rabci wuxuu yihi cibaadallah wacdiga dhegayso inakum in aactum lxajaaja jacala hadihi bilaada bilaadakum maa baqiitum wajamarakum tajmiira fircawna aljunuud fainahu balaganii anahu awalu man jamara lbucuud walam tucaayinu laxibata fi ma araa aw yamuuta akaraku baayicuu amiirakum wansarifuu ilaa caduwikum fanfugu can bilaadikum wuxuu yidhi ninkan la yihahda xajaaj dhulkan aad timaadeen buu dal inuu idinka dhiga rabaa oo idan dib dadkiina iyo reerihiina ugu noqonin halkanuu idin dejin rabaa weligiin inaad joogtaan buu rabaa ama badankiin ku baabao wuxuu rabaa inuu idin cuudiyo ama dab idin shido idin kululeeyo sidii fircown ciidanka isagaa waxaa bilaabay u samayn jiray waxaa ila quman buu yidhi amiirkeena cabdiraxmaana aan la mubaayicoonno dibna aan xajaaj ugu laabanno waddankeennana aan ka cayrino waayahay yahay baa layidhi qisada dambe waxaa sheegay labada qisabaad ka heli doontaa jamharatu khuab jamharatu khuab alcarab qisasku soo arooriyey bay kamid tahay halkaasay tawradii ka bilaabatay marka kacdoonkii cabdiraxmaan ashcad halkaasuu soo bilowday ardulciraaq buu kasoo usoo aaday markuu soo dhow yahay almhal bn abi sufrata xajaaj baa tala weydiiyey ninkii cabdiraxmaan ashcad lahaa waraaq buu u diray talaa wuu ka soo diiday xajaaj buu tala siiyey marka dagaalka ninkii waraaqda usoo diray wuxuu ku leeyahay inaka wadacta rijlaka yabna muxamadin fii garzin awiil اgayi calaa ummati muxamadin sala اllahu alayh wasalam niyow cagtaada waxaad saartay buu yihi xarig baa dhumitaankiisi iyo halaagiisi uu aada u dheeryahay ummadda nebi maxamed dhexdeeda sala alla alayh alay wasalam allah allaha fandur linafsika laa tuhrikha naftaada niya u daryeelo ilaahay kaga boqo halaagin wa dimaaca almuslimiina falaa tasfikha dhiigga muslimkana ha daadinin waljamaacata falaa tufariqha isku duubnaantana dadka ha kala jebin waalbaycata falaa tunkitha axdiga aad gashayna ha jebin haddii aad tiraado akhaafu naasa calaa fain qulta akhaafu naasa calaa nafsi dadkii aan kiciyey de hadda meelaan ka noqda ma jooga haddaad tiraado dadkii dadkii ma qaban karo ilaan dadka mararka qaarkood jabadaha waxaa qabsada waxaa weeye dadka waa la kicin meel aan laga soo celin karin baa la gaarsiin oon hadhow waxba laga qaban karin hadhow wuxuu kuleeyahay dadkan hadda aan wixii aan idhi waa wax baail hawo haddii aan ka noqdo waxbaa burburiyo kanay noqono haddaan ihahdo maanta xajaaj waan casilaynaa casilaadii aan ka noqono hade aniga meesha maba sii joogi karo aniga dadkii waa isku dhacaynaayo dadka hadda waan kiciye de daal lagama hortago meeshu ku dhamaada aragna haddaad tiraahdo fallaahu xaqu an takaafahu calayha naftaada ilahay inaad baqdaa kaga qayba min annaas falaa tacridhaa lilahi fii safki damin wala stixlaali muxaramin xaaraanna ha banaysan dhiig naftaada ilaahay qiyaamo xisaabteeda ha ku horgeyni dan kama gelin dhegna uma dhigine horay kugu soo socday ciraaq xajaaj baa tala soo weydiiyey wuxuu yihi ninkii waa soo socdaa ciidan aad u xoog badan oo tabar loo hayninna waa wataa muhallabow soo tari muhallab taruu soo siiyey wuxuu yihi ina ahla alciraaqi qad aqbaluu ilayka mila sayl lmunxadiri min cali reer ciraaq way kugu soo socdaan bui sidii daad meel kore kasoo daadanaya bay kugu soo socdaan walase walaysa shayun yarudduhu xataa yantahi ilaa qaraarih daad soo socdana ilaa uu meesha hoose yimaado cidima celin karto reer ciraaqna waa sidii oo kaleeto waina liahli lciraaqi shiratan fii awali makrajihim bixitaanka hore dabeecadda reer ciraaq waxaa kamida way kurul yihiin wa sabaabatun ilaa abnaa'ihim wa nisaa'ihim waxay uxiisaysan yihiin haweenkoodii carruurtoodii wax ka celin kara ma jira xataa yasqutuu ilaa ahlihim ilaa ay gaaraan cidima hor istaagi karo wayashumuu awlaadahum awlaadooda ay dhudhunkadaan cidi kama hortegi karto ee siidaa raggan ha ka hortegin ha socdaan ha socdaan guryahoodii ha tagaan reerkoodii iyo ilmahoodiina ha dhex galaan horta xiisadii iyo karkii ha ka jabo uma waafiqhum cindaha halkaa kula dagaalan fa in allaha naasiruka calayhim in allah marka ilahay guusha waa kaa siinaya xajaaj taladii ma yeelin xudi tug khaaina facala allahu bihi wa facala ilahay taa iyo taa kugu rid wallahi maa nadar walaakin libni camihi nasax ani iima danaynin laakin adeerkiibu meesha inuu qabsada rabaayo u danaynayaa tug khaaina talada ma yeelin laakin dib ka shallaayi doonaa wuxuu yidhi tug tug tug khaaina alla muxuu dagaalka yaqaana hawdib ka dhihi doonaa kadib xajaaj ciidan buu diyaarsaday wuu ka hortagay nimankii sidii muhallab sheegayuu noqday waa joojin waaye waa la isku dhacay waa joojin waaye waa la isku dhacay waa joojin waaye ilaa dagaalkii siddeetan iyo labadii baa soo gashay siddeetankii horaanteedii siddeetankii dhexdiisay soo bilaabatay intaa tartiib baa lasoo siqayaa kow iyo siddeetankii baa dhamaaday labiyo sideetankii baa meel raaya la yihaahdo zaawiya la yidhahdo basro agteeda ah baa la isugu yimid horta kuufa uu ka cararay xajaaji gadaalna dhinaca shaam buu dabada u geliyo ciraaq ka gurashuu bilaabay waxa weeye wax daad ahaana oo mawjado ah baa jiiray markuu meelaha joogo way markuu leeyahay ninkii muhallabaha balaa'i kugu dhacay muxuu dagaalka yaqiinay meeshaa m waa goobtii ugu horeysay ee ciidanka xajaaj ay wax iska caabiyaan baa siddeetan iyo labadii ahayd markii laysu yimid ciidamadii dagaalkii xoogga badnaa hal qayb oo qaybihii xajaaj a ah awood u yeelatay qaybtoodii inay jebiyaan ciidankii meeshaatahaa dagaal badan baa ka dhacay rag culimo badanna waa ku leedeen meeshaas culimmadii boqol kiiba sagaashan ibnashcat bay raaceen oo ciidankay ku jireen oo dhiirigelintay ku jiraan oo dagaalkay ku jiraan dad baan idinka tirin doonaa ay anas ibn mali kamid yahi radi allahu canhu a dadka wargala dagaalka leh tuugga xajaaja aan iska dhicina ragga leh iyo asbaabaha kallifay dib baan idinka sheegi doonaa insha allahu tacaala halkaas baa waxoogay looga yar itaalroonaaday ninka la yihahda cabdiraxmaan ashaf ciidankiisii markaa intii ka dambaysay way soo dhiiradeen ciidankii xajaaj haddana gurbadyo isdaba jooga u yimid oo shaam cabdilmalik ibn marwan uu ka soo dirayay baa isdaba socday waxaa la haddana laysula soo leexday dhinaca basra basra iyo kuufa dhexdooda way aagga dagaaladu ka socdaan marka dad badan baa kusoo biiray ciidankii ibn alashcaf waxay gaareen boqol kun oo qof bay gaareen ciidan ah boqol kun oo nin buu wataa oo fuqahadii iyo quraadii iyo muxadisiintii iyo culimmadii iyagu kataaib iyo kooxo gaara ah inuga gaaray leeyihiin oo aad ugu dagaalama dagaalka goobahooda iyo dhinacooda nin walba ka warwareega fooda inuu geliyo bay leeyihiin masha dagaalku sidaas u socdaayo dhiiggu waa qubanaya calaa kulli xaal halkaa markay marayaan cabdilmalik ibn marwan ciidan iyo ergu soo diray laba wiil midna walaalkii yahay maxamed ibn arwan yahay midna wiilkiisa oo cabdullahi ibn cabdilmalik yahay buu ciidan xoog badan usoo dhiibay wuxuu yidhi taga ragga ibn ashcaf iyo wadahada la gala marka iyagu shicaarka calanka ay wataan waa ninkan xajaajah waa in waa inuu meesha ka tagaa shicaarka iyo calanka ay wataani cabdilmalik ibni marwan iyo khilaafada kore uma socdaan mana sheeganayaan wuxuu usoo jeediyey haddaba labadii wiil buu ordaya ciidankan qaada goobtiina taga idinku wada hadalka gala waxaad ku tiraahdaan xajaaj xilka waan ka qaadi ko cabdiraxmaan alashcaf magaaladuu doonay ciraaqa ka dego ciraaq waaligeedana waan ka dhigiyo waan ku wareejin hadday taa idinka aqbalaan waa meeshuu doona ha dego magaaladaana waaliha ka noqdo taa hadda idinka aqbalana xajaaj waa casilan yahay maxamed ibni marwan baana ciraaq mas-uul ka ah xajaajna xilka baan ka xayuubinayaa hadday idinka diidaan xilkiiyo ciidanka oo dhan xajaaj ku wareejiya labadiinuna ciidanka xajaaj baad ka mid tihiin amarkaasaa la soo siiyey nimankii waa yimaadeen ciidan xoog badanna waa wataan markay meeshai yimaadeen baa xajaaj arrintii loo sheegay beerku hadilaaca way ninka xajaaja ninku intaa u sameeyey maanta in daaqad laga tuuro arrintii way ku adkaatay qoraal buu diray intaan wadahadalka la gelin iisugu yidhi qoraal buu diray qoraalka wuu ku tala bixinayaa in meesha loo daayana hadalku waa xambaarsan yahay wuxuu yidhi sidaa soo socota yaa amiira almu'miniin wallahi lain acطayta ahla اciraaqi nazci la yalbasuuna ilaa qaliila xataa yukhaalifuunaka wayasiiruu ilayk wuxuu yidhi haddaad ka ogolaatay xilka inaad iga qaado wallaahi reer ciraaq halkaa ku joogi maayaane adagay horay tallaabo kale kugu soo qaadi arrintaana walaa yaziiduhum dalika ilaa jur'atan calayk inay kugu sii dhiiradaan bay u taray arrintaas alam biwuhuubi ahli ciraaqi maca ashtari calaa cuhmaan bni cafaan reer ciraaq markay ashtar iyo ciidan direen ay cuhmaan dhaheen ilaa ilaa saciid ibn caas xilka ka qaada weeye sooma ma xasuusan tahay falamaa nazacahu lam tatima lahum sanatu xataa saaruu ilayhi faqataluuh markuu xilib ka qaadayna sanad kama soo wareegin haddana cuhmaankii laftiisay dileen sidii bay kugu samayn reer ciraaq joog in alxadiida bilxadiidi yuflixu bir birun buu ka liibaanaa w reer ciraaqna gacan adayg iyo dil bay wax ku leeyihin khaar allahu laka wasalaamu calaykum wixii khayr allaha ku waafajiyay siday kula qumanaata cabdilmalik arrintii ma aqbalin oo danta guud buu eegayay laakiin nasiib badnida iyo nasiib wanaagga xajaaj ninkii ahaa nimankiibaa taladii diiday oo markii la geeyey bay kala jabeen ciidankii qolo waxay yidhahdaa warnimayo arrintaan u soconay waynu gaarnay culimadii u badan arrintaan u soconay waan gaarnay ninkii xajaaj ahaana waa la casilay faasiqii faajirkaa ah, xilkiga laga qaadayo aynu aqbalno intaan u soconay intaasay ahayd xamlada iyo kacdoonku hadafkiisii uu xaqiijiyay arrinta aan qaadano ciidanku waa farabadnaaye intii badnayd baa diiday yeeli mayno markaan ka adkaanay way saalihiin cabdilmalik laftiisaan casille ma casishe waan casille ma casishe waan casille baa ka dhacay allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ya amiir lmuminiina cabdiraxmaan ashcaf baa amiir lmuminiina cabdiraxmaan ashcaf waxaa la qumanayd warka culimada laakiin ciidankii baa ka tambadiyey halkaa waxaa ka soo baxday nin mawqifka ninkii xakamayn lahaa ma aha waayo markaas kaleeto kacdoonku hadaf buu u bilowday ujeeduu lahaa dadkii ugu cuslaaye waxbaa la isku ogaa arrintii waa la xaqiijiyey waxaan la isku ogeyn oo xilli adag lagu sii tallaabsadoo ciidamo la ysor fadhiyaay burbur gudaha ciidankii u yimaada sooma furfurmo halkaasi burbur ugama horreyn cabdiraxmaan ashcaf waa yahay buu yidhi oo amiirulmuminiin buu bayca u galay ciidankiisii ragoo culamo umadadu u badan yihiinna raalli kama noqon maalintaa intii ka dambaysay culimmadu dagaalka wacdarahii ay dhigi jireen ma dhigin way dagaalameen sababtoo ah xajaaj baa xilkii lagu wareejiyey xajaajna nina dayn maayo cid uu barin jirayna ma laha cid uu barinna maanta ma laha halkaas baa dagaalkii diiruljamaajim la isugu yimid iyo macrakadii ugu mashhuulsanayd oo siddeetan iyo saddexdii bishii safar baa la joogaa bishii safar dabayaaqadeedii ilaa afartii bi bishii jumaada jumaada alaakhira bishii jumaada alaakhira afarteedii buu dagaalkaa socday wuxuu socday rabiic alawal iyo rabiic athaani iyo jumaada alulaa iyo qeyb safar ka mida iyo afar maalmood oo jumaada alaakhira mida boqol maalmood buu socday dagaalkaas oo habeenkiina la kala galmadaa subaxina la isku kal lahaa labada ciidan oo qolo waliba dhidibada aasato ay carar diiday baa marka laleeyahay boqol kun oo qof baa dhimatay qaarkood ay sheegayaan marka la soo gaaray afartii bishii jumaada alaakhira baa waxaa jabay ciidankii cabdiraxmaan ibn ashcaf oona hal halka raacin intaa wixii ka dambeysay baqa iyo cayrsi bay ahayd waa la cayrsanayey isagii waa cararay cararkii uu cararay ninkii uu heshiiska la galay buu isu dhiibay xaggii heshiis buu soo galay hore soo maahayn firxadkii xagguu iska dhiibay hadduu iska dhiibay xajaaj kama harin ninkii buu waraaqu diray wuxuu yidhi haddaadan ninkaas soo dhiibin laba milyan oo ciidana haddaanan kugu soo wererin waa arki doontaa alfay alfa rajulin laba milyan oo ciidan ah kun laba kun lagu dhuftay waa mise ya kun kun lagu dhuftay waa hal milyan soo ma kun laba kun lagu dhuftayna saa darteed waxaa ku leey alfey alfa rajulin oon hub iyo xobo dhinnayn baan kugu soo weerari adigana waan kusoo qaban ninkii khatar markuu galay dawlad laga taagroon yahay nin soo dhiib la yidhi so inay dhiibta maha wuxuu arkay cabdiraxmaan ashcar diyaargarow socda isagii in la dhiibo guri dhowr dabaquu fuulo uu iska tuuray halkiiba ku dhintay qisadii cabdiraxmaan ashcar isagu halkaasu ku dambeeyey tawradan culimo badan baa ka qayb qaadatay inna dagaalkay ku dhimatay in badanna xajaaj baa dagaalkii kadib laayey say u laayay raggii qaybo kamida ah tusaalayaashooda namaadij baan idinka akriyi doonaaye culimadu waxay ahayd dagaaladii reer beni umaya lala dagaalamay dagaalka ugu culimmada ugu badan ay ka qayb qaadatay dagaalkan ahaa dhowrka sanana socday aadna ugu dagaalameen asbaab baa jirtay marka iyo rag culimo oo ka qayb qaatay raggii culimmada aan qayb idinka tegayo ko anas ibni malik radi allahu canhu ardaa isagu waa yeel bu ahaa xilligaas oo nin dagaalami kara ma ahayn laakiin wuu dhiirigelin buu ku jiray waryaa gala warday ciidanka raaca war dagaalka aada war maxaad u fadhidaan buu dhihi jiray ilaa markii dambe ee nimanka laga adkaaday xajaaj baa siyaabo xun ula dhaqmay dib baan ka tilmaami doonaa insha allahu tacaala ragga kamida ah, waxaa kamid ahaa arajul faqih cabdiraxmaan ibn abi layla raximah llahu tacaala raggii ugu badnaa ee ka qayb qaatay buu kamid ahaa yawm buuna dhintay oo cararkii baa faraskiisii webi kula dhacay halkaasuu biyihii ku dhintay raggii waxaa kamid ah abushacthaan ninka la yidhaha saliim mis aswad labaxaad muxaaribi oo isagu maalintii hore zaawiya la dilayba waxaa kamid ahaa camr ibni sharaxiil shacbi alimaam shacbi baa kamid ahaa isaga waxoogay waa lagu yar qasbay aada raalli ugama ahayn weliba ragga xajaaj u dhadhow buu kamid ahaa ee hadalka uu ka dhagaysta ee ka maqlo markaasuu wuxuu leeyahay falam azal cindahu biaxsani manzilatin xataa kaana shanu bnu lashcas meel darajo fiican baan ka joogo ixtiraam badan baan ku haystay xajaaj ilaa qisadii ibn ashcas ay dhacday fa ataanii ahlu kuufati faqaaluu yaa abaa camrin inaka zaciimu lquraai ninka culimmada madaxoodii baa tahay falam yazaalu igamaynan halin bu i xataa kharajtu macmil aan raacay waxaa kamid ah sayid taabiciin saciid ibnu jubayrin radi allahu raximah llahu tacaala oo raggii la dagaalamay ahaa aadna dagaalku u dhiirigelin jiray xajaajna si uga dhuumanaya waagii dambe u raaraadinayay ninkii ugu dambeeye xajaaj uu dila buu ahaa culimaah oo intuu soo qabtay afar iyo sagaaشhanka hijradu markay ahayd u gawracay markii la seexiyey minaa khalaqnaakum wafiiha nuciidukum a nukhrijukum xagga ujeedi fainamaa tuwallu faama wajhullahi ilahay wuxuu ka baryay ilahu gadaashay qof muslima ah oo dhiiggiisa ha ku salidin ninkan xajaaj waxyar buu ka dambeeyey waa dhintay ninkaa xer buu ka dambeeya xajaaj waa saciid bnu jubayr axadu aimati ahli tafsiri wlfiqi raggii fuqahaa ee mashaahirta kamid ahaa baa ragga la laayay arrintaa u dhamaan doona raggaasaa kamid aha ragga ka qayb qaatay asbaabta sababta inay ka qayb qaadato waxaad fahmi kartaan markaa suurada soo socota xajaaj idinka siiyo xajaaj kow ninay u fudud waa dhiigga inuu daadiyo dhiigga iyo dilka aad bay ugu sahlanayd walidalika imaam abu dawud baa bisanadin saxiixin fii sunanihi ku warinaya nin caasim la yihahdaa wuxuu leeyahay samictu lxajaaja yaqulu xajaaj ole baan maqlay bu ittaqu llaha ma staactum laysa fiiha mathnawiyat ilaahay ka cabsada intaad awoodaan wax cudurdaar iyo macdira ana ma aqbali karo wasmacuu waaطiicuu umaradana aeecoo maqla laysa fiiha mathnawiyat istinaana wax laga soo reebaya male wallaahi law amartu naasa an yakrujuu min baabin min abwaabi masjid ilah baan ku dhaartay haday dadka masaajid masaajid kamida ka baxaan ay rahdo fakharajuu min baabin aakar oo ilbaab kale ka baxaan laxallat lii dimaauhum wa amwaaluhum dhiigoodii xooloodu xalaal biyu noqon ujeeda amar adayga yaal wallaahi law akhadtu rabiicata bimudara lakaana dalika lii min allahi xalaalan dembigay rabiica qabiilka lailada galeen haddaan mudar u laayo xalaal inay ii tahay wallaahi way xalaal aggiis ina iga tahay dembigii ninkan galay kanaa u dhiman reer hebel dembigay galeenna reer hebel buu nag uga dhigay wuxuuna rumaysan yahay xalaal min allahi inay u tahay dhiigoodiiyo maalkooda maalkooda inuu qaato dhiigoodana daadiyo ninka horta dhibka waa lagu qabay ta ninka sidaas idinku waad garan kartaa wuxuu samaynaya nabigan alay salaam waxaa ka asaxay xadiid ay saxaabadu xajaaj ku fasireen markuu xajaaj cabdillahi bnu zubayr dilay buu hooyadii asmaa binta abi bakar buu yimid markaasuu wuxuu yidhi ka warran buri seed u aragtaa waxaan ku sameeyey cadowgii ilaahay cadowgi ilahi uu sheegay cabdillahi bnu zubayr markaasa waxay tihi ama ina rasuula اlahi sal اlahu alay waslam xadaanaa ana fii haqiifa kadaaba wa mubiran nabigu hore wuxuu noogu sheegay reer haqiif nin beenlow ah iyo nin mufsid ah ka dhalan doona faama lkadaabu faraynaahu beenlowga horaan usoo aragna o mukhtar ibn abi cubayd haqafi wey wa ama lmubiiri ninka mufsidkee dadka halaagaya dhiigga daadin doona falaa ikaaluka ilaa iyahu isagu man kuu malaynaya adiga afsadta alayhi dunyaahu waabsada alayka aakiratak adduunkiisii baad ka fasaadisood ka dishay isna aakhiradaadiibun janala-aan ku dhigo kaa fasaadiyey bay tir saasay ka soo minta abubakr radi allahu anhu ku tiri haddaba culimadu imaamu cabdiraxmaan ibn abi an la yihahda waaa wuxuu xajaaj ku yihi xajaaj buu la hadlay wuxuu yihi laa tusrif fi lqatli inahu kaana mansuuran dilkaa ku xadgudbin qofka la dila waa loo gargaaraaye saa u fiiriy wuxu hi wallahi laqad hamamtu an urwiya alarda min damik dhiiggaa dhulkanaan ka dharjiyaan dabcay buui hadalkaa aad tiri dartii dhiigga dhulkaaga inaan dhulkan aan dhiiggaaga waraabiyo baan ku baan ku hamiyey markaasuu wuxuu yihi cabdiraxmaan ina man fii baniha akara min man fii daariha dhulkan aad sheegaysa dadka ku jiraa ka badan inta dusheeda ku nool dadka gudaheeda ku jira dhintaa ka badan xajaaj ibn markuu saciid ibnu jubayr dilayeyna wuxuu yihi ka waran xajaaj si aad u aragtaa kasu yii dahara minka jawrun fi xadd illaahi wa jur'atun calaa macaasiihi biqatlika uliyaa allahi waxaa kaa muuqata buu yihi jawr aad ku xadgudubto xuduudda ilaahay iyo inaad macaasida ku dhiiran tahay ood awliyada ilaahay layso ninkan taa waa lagu haystay waa mas'ala masalada labaad ee lagu haystay waxay ahayd salaadoo waktigeedii laga dib casarka intii khudba la yska qabsado makribka lagu dhaweeyo ninkii yidhaahda culimo iyo caamatoona war salaada yidhahdana madaxa la gooyo la dilo taana caadi u laha ninka la yihahda xajaaj walidaalika cidi kuma dhiiran karin sidiisaba xajaaj amran bilmacruuf war ma saxna cidi kuma dhiiran karin inay tiraahdo hadduu wax dilo hadduu xoola dhaco hadduu wax ku tunto hadduu salaad ku ciyaaro waxbaa khaldan lama dhihi karin maalin maalmaha kamida ya xajaaj wuxuu yidhi horta yaa yii xusein ibn ali uriyat rasuulilahi buu kamid aha yaa yii horta beenta maaa usheegaysaa kamid ma ahayn bu i uriyat nabiy kamid ma ahayn nin taabici ahaa oo yaxya bni yacmar la yihaahdo baa wuxuu yihi kadabta beentaa w kamid buu ahaa wuxuu yihi lata'tiyanii bidaliilin aw la adribana cunuqaka ama daliil baad ii keeni ama qoortaan ku jari maanta duceyl ilahay sooma dhihi wa min duriyatihi daawuuda wa sulaymaan ilaa qawlihi wa zakariya wa yaxya wa ciisa qisadii nabi ibraahim marka laga hadlaayay duriyadiisa ilaa ciisa lagu daray fa ciisa min duriyati ibraahiima wa huwa yunsabu ilaa ummihi maryam maryama dhasho aabba ma lahayn maryamana min duriyati ibraahim bay ahayd ciise min duriyati ibrahim baa lagu daray wlxuseynu ibnu binti rasuulillaahi faqaala xajaaju sadaqta waa runtaa wi ah, taa waa sax famaa xamalaka alaa takdibi beentaa way lakin maxay tiri fii majlisi goobaan u aan fadhiyon diiq ka ahay sadi dhiga dambe baa sheegi qaala ma akada allahu cala alambiyaai ilahay baa ambiyadii waajib kaga dhigay latubayinunahu linnaasi walaa taktumuuna u masaafuriyey marka ilaa khuraasaan iyo afghanistan buu masaafuriyey masaafuris intaa keliya wayaa dagow buu ninkii waddan kale ka tuuro masaafuriyey hadduu ninkaas soo noqdana wuu dili madaxuu goyn waxaa kaloo uu xajaaj ahaan jiray saxaabadu caayi jiray saxaabada cayda koob biya uma kaban jirin ninka xajaaj la yidhahdo maalin maalmaha kamid a xataa saxaabada kuwa la nool keliya maaha xataa kuwii hore ee dhintay wey xataa kuwii hore dhintay xataa ka badbaadi jiray maalin buu wuxuu soo hadal qaaday cabdillahi bn mascuud radi allahu canhu ardaa markaasu wuxu wallahi law adraktu cabda hudaylen la darabtu cunuqahu addoonkii reer hudayl cabdillahi bn mascuud waa bin bani hudayl cabda hudaylin addoonkii reer hudayl haddaan soo gaari lahaa qootaan jari lahaa marna wuxuu yidhi baa la yidhahdaa ibnu mascuudin rasu munaafiqiin munaafiqiinta madaxoodii bu aha u yii adraktuhu la asqaytu larda min dami haddaan soo gaari lahaa dhulkan dhiiggiisa waraabin lahaa saas darteed dahabi markuu hadalkaas soo guuriyey tarjamada cabdillahi bn mascuud fasiya ba wuxuu lii qaatala allahu lxajaaj xajaaj allaha lacnado ma ajrahu cala allahi kayfa yaqulu hada fi lcabdi saalix cabdillahi bn mascuud ninkaas sidee buu udhihi hadalkaas ugu dhiiranaya waxaa kamid ah anas ibni malik iyo jaabir ibni cabdillaahi iyo sahl ibni sacdin isaacidi wuxuu ku sameeyey saddexdaas saxaabi saddexdaba shaabad buu lahaan jiray xajaaj la yihahda catiiqu lxajaaj ninkuu xajaaj xoreeyey anas ibni malik iyo sahl ibni sacdin halkaa luquntuu kaga shaabadeeyey catiiqu lxajaaj jaabir ibna cabdillahina gacantuu kaga shaabadeeyey shaabadaa kaga dhuftay nin kale buu dahaya baad umalaynaysaa ama anas wuxuu ku haystay dadkii cabdillahi bn zuhayr baycada la galay basrana waaliga uga noqday buu ahaa una dhiiri gelin jiray imnilashcat in lagala qayb galo s arrintaa laakiin anas waxaa ka badbaadiyey dilkiisa waraaq baa u timid degdega oo cabdilmalik nuraa ka timid uu canaananayo oo is leeyahay taan kugu dhiga waad arki doontaa anas oo khaadima rasuulilahi baabaa kaa bixila soo taan kugu dhiga waad arki doontaa xajaajow intaa kadib uu ka hadhay anas waa ka gaabsaday sahl ibni sacdinna su-aal buu weydiiyey wuxuu ihi maa manacaka min nasri amiiri lmuminiina cumaana cumaan maalinkii la dilayay waad joogtay madiine maxaad ugu hiilin weyday markaasuu ihi qad facaltu waan sameeyey wuxuu ihi kadabta beenaadaata kadib buu shaabadii halkaa kaga dhuftay catiiqulxajaaj ninkani saxaabadu saa ula dhaqmi jiray waxaa kaloo sahaan jiray culimadana wax allaale wuxuu rabu ku samayn jiray allaale wixii madaxiisa kusoo dhaca arrintaasi ma bilaaban inaad ogow qisada ibn lashcaf oo cabdillahi bn mascuud cumaan oo nool buu dhintay jaabir iyo abd jaabir iyo cabdillahi bn cumar oos garaacayna ibn lashcaf fitnadiisa ka hor bay geeriyoodeen ninkani waxaan dhaqan buu lahaa xataa culimadii aan dagaalka ibn lashcaf ka qayb gelin ee war ka daaya lahayd kama nabadgelin tusaale ahaan xasan albasri ood sheegi doono siduu dagaalka u diidanaa muddo dheer bu wuxuu ka cararayay ka dhuuman jiray xajaaj bin thaqafi marka hore waa lagu qasbay dagaalka markii safka la galay buu dhintay xasan albasri oo dagaalkii ka cararay wa maca dalika nin la yidhahdo abu khaliifata xajaaj ibn cataab gurigiisa buu ku dhuuman jiray oo ardada waxbaranaysa u tegi jireen jumca ma iman karo jamaaca ma iman karo inuu dil u ka cabsanaya jumcada jamaaca ma iman karaan salaada markuu dibdhiga marka lalama hadli karo waktigii waa tegaya salaatulkhawf bay tukan jireen fuqahadu saxaabiga taabiciin ba meesha jooga salaatulkhawf indhaha laga rukuucayo oo weliba la iska qarinayo waadna rukuuciisna waa iska fiirinaysa <laughs> baa la tukan jiray salaatulkhawf oo masaajida dhexda la tukanaya degow ninkaa haddana futuuxaadka iyo khazawaadku wada caadi maaha ninkaa waa labadu isku wado caadi maaha ibrahim anakhaci dadkii dagaalka kasoo horjeeday aad uga hadlay buu ahaa laakiin muddo dheer buu guri ku dhuuman jiray oo xajaaj ka dhuuman jiray aada uma daydayi jirin laakiin hadallaha kasoo baxay hadduu ka hor yimaada dariiqa qoorta inuu jaraa marka ninka xajaaji mujaahid ibni jabrin oo aan dagaalka raggii ka qayb galay ahayn imaam imaamu ahli tafsiir mudduu caydhsan jiray ilaa uu dadka intuu ka dhuunto meel uu galayba markii dambe la waayo wascararo marka ninkani nin sahlan maahayno intaasoo dhan bu isku dhexwaday haddaba ninkii xuduuddiisaa ugu tumanaya salaadihii sidaa ugu ciyaaraya saxaabadii caayaya asbaabaha waxayn asbaabadii culimmada ku kalifteen dagaal ka qayb gala war ninkan isdhaafin ay yidhahdaan wax dagaalka raggan ku kalifay dee cadaabkana alla tusay iyo mushkiladan iyo balaayadan baa qoorta loo geliyey intaas kadib culimmada qayb baa kasoo horjeeday dagaalka in laga qabgalo way sayaraayeen ragga waxaa kamid ah xasan albasri waxaa kamid taha abushactaa jaabir bn zayd اlasdi abu qilaabata cabdillahi bn zayd iljarmi baa lagu daraa ibrahim bn yaziid annakhaci faqihi lkuufati baa kamid ahaa weliba wuxuu ku dhaleecayn jiray saciid ibnu jubayr iyo raggii ka qayb galay shacbi iyo buu ka qayb galay ibrahim waxaa la yidhi ayna kunta yawma zaawiya maalinkaa ragga culamada u dagaalamayn xaggee jirtay markaasuu gurigeygaan joogay waaa l ywm jamaajim xaggee jirtay markaasu wuxuu i gurigayga joogay waxaa l calqamata bni waqaas layti sifin wuu ka qayb galay cali buu la socday wuxuu i ayaan badana nin cali ciidankiisa kamid noqday cali oo kale miyaad meesha ku haysaan bu mlaashat maad meesha ku haysaan idinku ayub min abi tamiimata sakhtiyaani baa kamid ahaa bay yidhaahdaan inuu dhihi jiray culimmadii ibnlashcat raacday ee kala qayb gashay nin kastoo la dilayna uu jeclaan lahaa maanta meesha aynuusan ku dhimanin nin kastoo ka badbaadayna waa jeclaan lahaa maanta inuusan ka qayb gelin buu yidhi waana runtii oo qayb baan ka sheekayn doonaa raggii badbaaday in badan oo ka shalayda dagaalka gelitaankiisa dalq ibn xabiib baa kamid ahaa muaraf ibn cabdillahi ibn shakhiir baa kamid ahaa mujaahid ibn jabrin baa kamid ahaa khaytamata ah, ah, ah, bn cabdiraxmaan aljucfi baa kamid ahaa rag badan oo kibaar culamaa muslim ibn yasaar baa kamid ahaa rag badan oo kibaar fuqahaa iyaguna diiday inay ka qayb galaan warbaashan meel kale ku socotaa iyo ka daaya kala jabkuna wuxuu bilowday markii dalabkii ninkan aan casille lagu wada socday la diidayna kala jab xoog badan baa bilowday hal tusaale aan idiin sharxi qaabkay u diidanaayeen xasan albasri raxima allahu tacaala allahu akbar allahu akbar kooba marka xasan albasri raxima llahu taala iyo walaalkii walaalkii saciid ibn abiasan albasri isagana doodii dhex martay laba saddex tusaale mawqifkiisi aan ka siiyo xasan iyo walaalkii saciid baa waxay ka doodeen arrintan kacdoonka saciid ciidanka dadka dhiiri gelinaya halla galalo ku jiray xasanna wuxuu laha war ka daaya dagaalka daaya war dhiigga haddaadinina saciid baa wuxuu ku yidhi marka ciidamadana waa laisa soo horfadhiyaa xasanow maa danuka biahli shaami idaa laqiinaahum hadan berri haddaan reer shaam kufooda isdaro maxaad ku qiyaasaysaa balsaadaali oo aanu niraahno wallahi ma khalacnaa amiira almu'miniina walaa nuriidu khalcahu walaakinaa naqimnaa calayhi isticmaal isticmaala alxajaaji faczilhu canna oo aan idhaahno annaga amiirulmuminiin cabdilmalik maanaan diidin laakiin xajaaj baan diidnay xajaaj uu shaqaalo nooga dhigo mas-uul nooga dhiga hanaga casilo mawqifka culimada ma aragtaa kuma kuma wajahnayn cabdilmalik marwan markuu hadalkii dhamaystay wuxuu ku yihi wuxuu yihi dad yahow wallahi ma sallata allahu calaykum lxajaaja ilaa cuquubatan cuquuba min allah idinka timidun wey ee ilaahay seefa dagaal ku degdegine walaakin calaykum sakiinatu wtadaruc wa maa dakarta min dannii biahli shaami arrintaa haddaan saadaaliya saan filayo fa ina dannii bihim an law jaauu faalqamahum lxajaaju dunyaahu lam yaxmilhum calaa amrin ilaa raakibuuhu haadaa dannii bihim maxaan u wuxuu waxay la tahay adiga haddii intay u yimaadaan xajaaj uu xoolo ka dharjiyo wax allaale wuxuu rabay u samaynayaan reer shaam saasaan filayaa xajaaj ka warran baa la yihi markaasuu wuxuu yihi yatlu kitaab allahi kitaabka ilah horta u akriya wa wacda alabraari sidii nin baari oo saalixana dadka waa u wacdiyaa wa acaama cuntadana waa quudiyaa wa batsha jabbaariina jabbaariin ilahay aan ka baqayni sidoodna dadka waa u lahayaa intaasuu isku darsaday buuri ninkan markale xajaaj markuu geeriyooday waa dambe xasan baa loo soo sheegay markii loo soo sheegay wuu sujuuday ilah wuxuu yihi ninkaa dhintay adaa dilay ilaahu sunankii iyo bidcadu iyo naga afjar ilaahu camaashiisii xumayd iyo dhaqankiisii foosha xumaana naga jooji saasuu ilahay ku baryay markuu sujuuda kasoo toosayna maca dalika wuu ka reey waxaa kaloo u dhihi jiray salm bin abidayaal nin la yihahda wuxuu yidhi nin baa xasan weydiiyey ahlshaam ka waran baa layidhi fitankan yaziid bn muhallabi ibn lashcaiya ka waran wuxuu yihi laa takun maca haulaai walaa maca haulaai qoladan dawladda aan ah raacin kuwa aan ah raacin nin baa wuxuu yihi bu reer shaama kamida walaa maca amiirlmuminiina ya abis aba saciid xataa amiirlmuminiin dawladda lama raacaya miyaa wuu carooday oo wuxuu yii dusaa isaga turo orda dhaaf u yii walaa maca amiirlmuminiin ya abs nacam walaa maca amiirlmuminiin isaga lafta ha raacin bu meesha waxa wey dhiig xaaraana ku daadanaya banaanka ka joog wamaca dalika wuu inkiri jiray oo xajaaj laftiisa intuu yimaado wuu dhihi jiray nia waxaad samaynaysaa waa xaaraan iyo dambi joog waxyaabaha u cayrsanaya taasaa kamid ahayd maynulmahran baa wuxuu yidhi xasan baa cid loo diray xajaaj baa u diray isagoo doonaya inuu dilo waa lasoo qabtay waa lasoo hor istaajiyey markaasuu yaa xajaaju kan baynaka wa bayna aadama min abin adiga imse aba idin dhexaysa markaad abtirsato xajaaj wuxuu yihi kaiir way badan yihin xasan wuxuu yihi fainahum xaggay aadeen wuxuu yihi maatu way dhinteen xajaaj marka uu gartay isaga in loola jeedo halkaan baad u dhiman doontaa uu foororsaday intuu fooraray u iska tegay intuu fooraray u xasan iska baxay ma sugin saas darteed ayub ibn ayub sakhtiyaani waa ku leeyay ina alxajaaja araada qatla alxasani miraaran facasamahu llahu min ilahin baa ka badbaadiyay intaasoo jeerbu damcay inuu dilo kacdoonkii fashilmay ee ibn isagiina daarta iska tuulay isdilay asbaabihii marka dhowr sababoodaan kasoo qaadno ko waxaan dhihi karnaa hoggaanka oo markiisii horaba aan gacanta ugu jirin dadkii mawqifka culamada ah ee xakamayn lahaa cabdiraxmaan ashar isago ragga culamada kamid ahayna nin iska dagaalyahan uu ahaa isaga iyo dad ka agan dhowdhow oo yaacdu ah buu hogaanku gacanta ugu jiray saas darteed halganku hadafkii lalahaa marka la gaaray waa la xakamay waaye culimmadana warkoodii waa la diiday markaa kadibna wuxuu noqday ciidanku ciidan aan hadaf u wada hiigsanayo heshiisku iyo hiigsanaya jirin bay noqdeen marka dadku dana badan baa lalahaayo nin gobol buu usocday oo nin xukun buu usocday oo ninbu waxba usocday qoladan iyagu waxay rabeen ninkan iyo dulmigiisi iyo fasaadkiisi intii laga qaado nin diinta ilaalinaya in loo suibo gobolka waa la xakamayn waaya marka marka de dadka marka la kiciyo ee la wado marka dambe haddii xakamihii la xajin waayo soomaaliya waaa aasiad jabadee ku kacay dadka way kiciyeen iyagu xukunka isaga inay ka qaataan bay rabeen laakiin markay isagay ka tuureen bay dadkay kiciyeen bay hanan waayeen markaasay tay iyagu rabeenna cagta ka mariyaan dadweynihii baa ka jeeray intuu isagu rabay inuu ku gaaro dadweynaha markii hore uusan u xeerdayanin oo su dadkan su loo xakamayn lahaaba lagama hadline si ninkan meesha looga cayrsan lahaa baa laga hadlay markii laga cayrsadayna de dadkii la derdersiiyey baad kuwii watayna derderay taasi way badan tahay marka haddaba ninku inuu xakamayn waayo marka dambe waxaa keena marka hore dadka inaan lagu xakamaynin hadafka cad ee laleeyahay taasi waxay ahayd isbaabtii fashalka keentay burbur bay keentay buuq bay keentay kalsooni la-aan bay keentay in wax loo socda la garan waayey keentay ciidanku dagaalku wuxuu galay soo isaga isaga daba wareegaya oo dhexdiisii shushuu iyo hadal badan ka taagaya tan labaad waxyaabaha buuxaa kamid ahaa cabdilmelik ibni marwan oo nin daki o aada u caqli badan ahaa dhinacna ciidan buu kaga taakulayn dhinacna xarig wada hadal iyo soo dhaweyn lacalla fitnada inay damisaan iyaga kala jebisaan warqadna dhinac buu ka wataa marka laba warqadood weeye ciidanku taakulayn joogtaa ku socota dhinacanna curud iyo wadahadal iyo soo jiidashaa ku socota iyo tanaasulaad markuu mowqifku adkaadana dadka haddaad u tanaasusho iyagaa laga yaaba inay isku dhacaan ama tanaasulka ay ogolaadaan ay soo degaan ama iyaga laftoodaa madaxa ay isdaraan marka cabdullah kala nin khatar u ah nin culus buu ahaa marka isagana tuu ku sameeyeyna qayb bay ka ahayd labadaas saboodba waxaa la dhihi karaa qaybaha ugu waaweynaa wey maxaa ka dhashay dagaal baa la galay intaasoo san soo socday boqol kun iyo wax lagu qiyaasay oo taarikhda in kutubtu masaa taarikha sheegtaa ku dhimatay ninkii xajaaj halkii buu taagan yahay intaasoo dad ninkay u dhimatay halkiibuu taagan yahay waaka waa soo jeedaa isagaa weli waalid ciraaq kow waxay dhashay ninkii xajaaj ahaa intii horaaba laga cabaadaye inuu noqdo raxima allahu nabaashat alawal xajaajkii hore wuu fiicnaaye mid ka daran baa soo baxay oo xajaaj labaada waa isagii ninkii heda raggii intii lala dagaalamay dadkii dagaalkii kaga adkaaday maxaad u malaynaysaa rag badan buu soo qabqabtay oo qoorta jaray rag badan oo culimaa uu nabdha ka taagay nimni qilfa la yihahdaa markuu soo qabtay naftahan ahaan jiray buu waraystay waraystay waraystay khuabka iyo xikamka hadalladii lagu daraa markuu dhameeyey buu qoorta ka jaray markuu dilay buu soo kor istaagay maaa <laughs> meesha xikmad ku aasan bu muxuu xikmad la dhintay ushow inaa u yarkaadinaa fiicnayd waa ka socday waa ninku sidaasu ahaaba uu kasii daray tasalludkii laga yaabayey waa kasii daray ninkii hadduuba adkaaday oo guulaystay oo lala dagaalamay ninkii isdhaqaajiyana qiil mucaaradkii baa tahay waad kasoo jeedaa waad daba socotaa qiil loo helay horta ka ree ka darbay dhashay markaas midda labaadee dhalatay waxay ahayd in culimo badan dad badan oo raggii ka qayb galay ah way ka shallaayeen gelitaanka طalxata bn musarif waa kamid ahaa raggii mjyomljamaajim joogay wuxuu dhihi jiray shahidtu ljamaajima famaa ramaytu walaa طacantu walaa darabtu walawadidtu ana haadihi saqaطat huna walam akun shahidtuha maalinkaa waan joogay fallaar ma ganin waranna wax kuma durin seefna wax kuma dhufan waxaan jeclaan lahaa buu yidhi inaanan goobtaa joogin oo gacantan eegooda wax lagu dagaalamo gacantu godaan ka jeclaan laha waxaa kamid ah wiilkiisi maxamed ibn al oo isla w uu leeyahay maamed al wuuu yii wiilkiisi ninkaas zabid lyambi baa arkay oo xad murwat xadiia anoo la jooga buu yihi calaa ibn cabdilkarim in la yihahdo annagoo qosqoslaynuuna arkay bu markaasuu wuxuu yihi law shahidtu ljamaajim ma daxigtu walawadidtu ana yadii aw qaala yamiini quicat min alcadud halkaa in layga gooyo baan jeclaan lahaa buu yihi maalinta haddaan joogo raggini meesha joogay baaba iska qosqos lahay wala haddaan joogo qosol waxba igama yaaleen cuqbata bna cabdilkaafir nin la yidhaahda iyo culimo badanna aad bay uga shallaayeen qaybgalkay ka qayb galeen shacbi baa la weydiiyey ka warran baray qaybgalkiini oo dhowrka nina xajaaj cafiye kamid ahaa wuxuu yidhi xaggeed joogtay baa la yidhi wuxuu yidhi maalinkaas lam nakun atqiyaaa barara walaa aqwiyaaa fajara nin atqiyo ilaahay ka baqo fiican oo nasr ilaahay saa ku muta maanan ahayn niman fujaro ohoon waxba xiriirninoo xoog badanna maanan ahayn bayna bayn baan ku dhimanay bui maalintaas lam nakun atqiyaaa faja barara walaa aqwiyaaa fajara labadaa midna maanan ahayn nin dagaalamaya dhiiggana muxaaraan kugu yahayna leh baan is ahayn bui oo jamaajib markay gelayaan ninkan wuxuu leeyahay maaramaytu ballantii loo soo bandhigay oo hadafkoodii loo ogolaaday diideen baa waxaa timid maxaad dad kulayn ood ku dagaalantaan ninkii waa la ogolaaday intaa kadib dhiiggaa daadinaysa xaaraan wey dadaalna waa kugu socdaa safkiina waad ku jirtaa xabadiina waa bilaabatay riditaankeedu ma xalaal baana waa ka shakisan tahay maxaad fili marka raggii alxata bnu musarif baa ku badnaayo waranna gamin allaarna gamin seefna qaadanin meesha iska fadhiya loo yimaado qoorta la jaro ama carara bay aada ugu badnaa dadkiina markay raggii culimmada iyo kala siibanayo nin walba geeskii istaagayo nin walba jahjaahanaya arkaan ciidankii waa niyad jabi oo moraal jabi taasaa mushkilada kodkabi nadaamadii waxaa meesha haalib noqday oo soo baxday culimmadii aan la gelin tirin inuu warkoodu saxnaa walidaalika ibnu taymiya qasaska markuu kasoo sheekeeye waa kuleeyahay walihaada istaqara madhabu ahli sunati calaa tarki lqitaali fi lfitnati lilaxaadiis saxiixati ahaabitati can nabi sal slam saasuu madhabka ahli sunna warka ku dhamaaday in dagaaladaasoo kaleeta aan la gelin waxaa kaloo soo baxday bidcadan la yihahda irjaa fuqahaa qisatu min alashcaf bay ka dhalatay ka horna lama aqoonin say culimo badani yidhaahdeen wixii intaa ka dambeeyey waxay ahayd culimmadu dadkii marka laga hadlaya dagaalka galay raggii culummada ahaana waxaa loogu cudur daaraa la xukumaa laba xukun baa la saaraa kow ijtihaadkoodu kaana khaaian wuu qaldamay laba nimanka ahlu cudurdaar bay lahaayeen oo dad ijtihaad iyo ta'wiil ahal u ah bay ahaayeen walidaalika taraajumtooda waa lagu ammaanaa dilkoodii gadaal arrintaa loo laayeyna waa la dhaleeceeyaa laba qola laakiin cudurdaar badan looma sameeyo qoladii cabdiraxmaan bin ashcad looma sameeyo cudurdaar badan oo waxaa dagaalkani u dhacay qayb ka kamida ah, jaga iyo xugundoonna waa ahayd xurguf iyo xiisad hoosoo dhextiila iyo hoos ka taaba isaga iyo xajaajna qayb bu ka ahaa dadka waxaan waxu u gelinayay midda labaadna dhinacii xajaajiyana taraajimtooda min sui acmaalihim baa waxaa lagu daraa dagaaladii ay galeen iyo dadkii ay laayeen wa min hunaabaa mar badan waxaan rabaa inaad ogaataan daabitkaasi markii dagaalada muslimiinta iyo ta'wiilaadka laga hadlayo qofku hadduu ahal u yahay ijtihaadkana camalkiisa khata baa lagu xukumaa isna cudurdaar baa loo yeelaa haddii uusan u ahayn ahalna waa baailun fii baailin weye isna madmuum weye mulaqan adoon kala reebin sababtoo ahalba u ahayne jura iyo alla ka cabsi xumaa waxaan gelisay iyo maydanuusan ahal u ahayn saa darteed ijtihaadkiisana waa ayru maqbuul tawiilkiisana waa ayru maqbuul wax cudurdaara ma laha inuu yihahda mutaawil baan ahay isagoon ahlu ahayn laakiin ninka ahalku ee mutaawilka wuxuu galay waa khalad isagana cudurdaar buu leeyahayo wain akhtaa falahu ajrun buu ku dabaqmaya muxaadaraadkii muxaadaradii labaad ee dawaabitaanan masaladaa iyo adiladeeda nusuusteeda kaga soo hadalay laakiin intaa waxaan uga jeedaa qisaskii horena namaadij baa soo qaadi jiray hadda waa soo qaadi lahaa waktiga igu dheer waktigaa dheeraaday insha allahu tacaala habeen dambe baan soo gunaanadi doonaa khulaasaad iyo wixii su-aalaha cawn halkaasaan ku deenayaa subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk